claro, el Jarnaso. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد walaalayaal kelimadda waxay ku saabsan tahay sida aad maqlayseen cadaaladdu waa asaaska dhismaha bulshada cadaaladdu waxa weeye toosnaan xukunka ama go-aanka ama xuquuqda qofku uu leeyahay ama lagu leeyahay si sinaan iyo toosnaan ay ku jirto inay u gaarto sidaas weeye cadaaladdu waxaana ka soo horjeeda dulmiga ama xaqdarada ama gardarada ama xadgudubka oo ah waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caadil wuxuuna amray cadaaladda markaa si guud ahaaneed ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommihiisa u faray cadaalad inay sameeyaan si gaar ahaaneedna meelaha xuquuqdu ay timaado gaar ahaan meelaha laga baqayo inuu ka dhaco dulmigu ayuu si gaar ah ilaahay subxaanahu wa tacaala u sii faray addoommaha inay xusuusnaadaan cadaaladda oo ku camal falaan marka si guud ahaaneedna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ina allaha ya'muru biاlcadli wاlإxsaan wa iitaaءi di lqurba wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagi yacidkum lacalakum tadakaruun dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadlayaa le ilaahay wuxuu idin farayaa cadaalad fi jamiici اlumuur weye marka waa muطlaq fi jamiici اlumuur qul amara rabbii biاlqisط ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray garsoor iyo sinaan iyo cadaalad buu ilaahay subxaanahu wa tacaala amra nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu naftiisa dulmiga ka xarimay addoomaha dhexdoodana sidaa darteed uu ilaahay subxana wa xaaraan ka dhigay inay isdulmiyaan oo cadaaladda ka baxaan marka waa amar guud xadiiska qudsiga ah wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yihi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamu falaa tadaalamuu yacni ha isdulminin naftaydaan ka xarimay dulmi dhexdiinana waxaan ka dhigay xaaraan ha isdulminina ha isku xadgudbina qof walba xaqa lagu leeyahay ha guto kan kalena xaqiisa yuu ku xadgudbi saas weeye maan qur-aanka kariimka ah ilaahi subxaanahu wa tacaala culimada aadka u fiiriyey ee u eegay cadaaladda meelo badan bay kaga soo aroortay ilaa sideed iyo toban goor bayna kusoo noqnoqotay bay yidhahdeen marka laga reebo waxyaalaha macnaha luqadda cadaaladda lagu tilmaamo oo aan yacni loo adeegsan cadliga ilaa sideed iyo toban goor bay kusoo noqnoqonaysaa <clears throat> rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray ee adduunkan usoo diray ee bani aadamka usoo diray iyo kutubta uu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay qasadka loo soo diray inay tahay cadaaladda in la ogo cadaaladdana waxaa ugu horeeya rabbigii subxaanahu wa tacaala ku abuuray inaad caabuddo oo towxiidka laasimto dulmiga ugu weyn oo cadaaladda looga baxana waxa weeye inaad ilaahay u sharikeesho ama ilaahay ku kufriso hada huwa ulm ya bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la ulm caiim cadaaladdu aada uga fogya sababtoo ah rabbigii ku abuuray subxaanahu watacaala ayaad kayrkiis la caabudaysaa oo xaqiisii ayaad siinaysaa cid aan xaqu lahayn ayaad siinaysaa xaqii cibaadada oo ilaahay keliya iska lahaa ayaad waxaad siinaysaa cid aan xaqu lahayn oo addoon kale ama makhluuq kale saas darteed buu ilaahay ku caddeeyey qur'aanka kariimka ah oo noogu sheegay dadka muslimiinta u sheegay laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat iyada waxaan la soo dirnay xujooyin cadcad aayado cad baan la soo dirnay wa anzalnaa macahum lkitaab waxaan kaloo la soo dejinay kitaabka waxyiga ah ay ku dhaqmalayaan wاlmiisaana waxaan kaloo la soo dejinay miisaanka si loo simo miisaanku waa aaladda wax lagu miisaamo bani aadamku ay fahmi karaan wax ku kala gataan ya intaasoo rodol isaar intaasoo alaabana qaado intaasoo lacaga qaado intaas io miis markaa labada kifo ee miisaanku leeyahay laba dhinac buu leeyahay waa inay sinaadaan wa aqiimu اlwasna biاlqisط cadaalad ku sima walaa tuksiru اlmiisaan kuwa miisaankaas wuxuu daliil u yahay cadaaladda iyo sinaanta labada qof waxbay kala gadanayaan waa macaamilayaan bani aadamku waxay doonaan ha ahda macaamilkaas waa inuu cadaalad iyo sinaan noqdaa miisaankaasna aan dhinac loo dhelin wayl lilmuطafifiina aladiina ida اktaaluu calى الnaasi yastawfuuna waإida kaaluuhum aw wasanuuhum yuksiruuna waa kuwa markay miisaankii dee dhimay oo iyagu marka ay leeyihiin xaqa oo miisanayaan ama miisaamanayaanna way wafaynayaan oo way culaysinayaan marka ay dadka u miisayaan ama u kiilayaanna way naaqusinayaan kuwaas buu ilaahay u goodinaya wuxuu leeya weylun lahu hoog iyo babaa usugnaaday toog naarta kamid ahbaa usugnaaday in lagu guro dadka sidaa samaynaya waa cadaaladii bay ka gudbeen <clears throat> marka ilaahay miisaankiinu la soo dejiyey kitaabkiina uu soo dejiyey si loogu dhaqmo oo maxay tahay sababtu liyaquuma annaasu bilqisti dadku cadaalad u dhaqmaan iyo sinaan liyaquuma annaasu dadka waaye maxaa dhacay ilaahay adduunkan dadkuu dejiyey cadaaladda markii marka aayaduhu ay ka hadlayaan ma kala saareyso dadka bani aadamka waxa ay yihiin cadaaladdu ma kala taqaano cadaaladda waa loo soo wada dejiyey waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiizaana liyaquuma annaasu bilqisط naas dadka oo dhan waay jins linsaan ya gaal muslim madow cadaan ya rag iyo dumar dhammaan cadaaladdaas iyo kitaabkaas ku wayna isleeyihiin wayna wada socdaan mana kala haraan midda afraad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la soo dejiyey ilaahay markuu kitaabka iyo miisaanka soo dejiyey mid saddexaad buu la soo dejiyey waanzalna alxadiida فيه بأس شديد wamanaaficu للناس birtiina waa la soo dejiyey wuxuu soo dejiyey kitaabkii iyo cadaaladii miisaankii cadaaladda sugayay iyo birtii ilaalinaysa fiihi ba'sun shadiid birtan laba no laba arrimood buu ilahay halkan ku tilmaamay sababta uu soo midi waa xoog dee maaragtay dagaaladii iyo xuduuddii eh, iyo waxyaalo badan baa lagu xoog lagu aamusinaya bani aadamka xadgudubka sameeya ama miisaanka ka gudba ama qisdiga iyo cadaaladda jebiya ayaa birtaa lagu qabanayaa haddii kitaabku celin kari waay waa siduu sheikh اiسلام iبn تaymiya u yiri ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isku soo daray oo aan kala maarmin aayaddaanuna ka qaatay saan filayo alkitaab alhaadi wاlxadiid الnaasir labadaasuu isku soo daray ilahay subxana wa taala alkitaab alhaadi wاlxadiid الnaasir kitaabka hanuunintiibu wada xadi xadiidkuna seeftuna way u gargaaraysaa oo qofkii kitaabka ku socon waaya ama khilaaf ama ka xadgudba ama cabdila ama baab ayaa lagu qabanayaa <clears throat> mana kala haraan mana kala maarmaan hadday kala baxaanna dhibaataa dhacaysa dhibaato ayaa dhacaysa tafsiil badan waaye arrinkaasu kutubta kitaabkiisa khaasatan wuxuu kaga hadlaa islaax araaci waraciya siyaasa sharciya marka halkan waxaan haynaa kitaab iyo miisaan iyo cadaalad la rabo in la sameeyo iyo xadiid saddexdaba waxay u adeegayaan cadaalad <clears throat> saddexduba kitaabka iyo miisaanka iyo birtu waxay u adeegayaan cadaalad cadaalad baa ilaahay koonkan ku dhisay cadaalad buuna ilaahay ku dhaqaa oo ku dhaqmaa khalqigiisana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka rabaa inay cadaaladda ku socdaan marka koonkan ilaahay wuxuu ku dhisay cadaalad haddii dulmi markaa la sameeyo ma socon karto ma soconayso koonkaanayba la socon karin sunnadii ilaahay qaanuunkii ilaahay markaa koonkan uu ku dhisay oo u dejiyey buu dulmigu khilaafaya dadka marka dulmiga samaynaya ama dulmiga fala oo cadaaladda ka tagaa noloshoodu ma sii socon karto adduunka sababtoo ah insaankii loogu talagalay dhulkan inuu jooga kharibaysaa fasahaad bayna keenaysaa saas darteed ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ogolayn inay socoto <clears throat> marka ilaahay subxana wa tacala aayado kaloo badanna uu ku amray haddaan wax ka tilmaano aayadaha tilmaa in allaha yaamuru bilcadli walixsaan suurat naxl ilahay ku tilmaamay ilaahay subxana wa tacaala suurat alancaam wuxuu leey waidaa qultum facdiluu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy suurat almaa kunuu qawaamiina lilahi shuhadaءa bilqisd rabbi subxaana wa tacaala suurat nisa uu ku xusay wuxuu leeya kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilah aayadahaas iyo aayado kale oo badan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa cadaaladda waxay yidhaahdaan culamadu iyadoo marka aayadahaas ilaahay subxaana wa tacaala maqsuudka uu dhulka usoo dejiyey koonka usoo dejiyey iyo qaanuunka koonka uu ku wado uu cadaaladda yahay ayaa culimadu waxay yidhaahdeen bilcadli tacmuru albilaadu waddiyaar cadaaladdu waxay dhistaa oo ku dhisma dhulka iyo buldaanta iyo wadamada iyo bani aadamka iyo ummadaha cadaaladda ayay ku dhismaan dhulkii baa dhismaya bani aadamkii baa dhismaya noloshii baa dhismaysa cadaaladdu ilaahay faraya markii lagu dhaqmo wa biالظulmi wاljawri تkrب الdiyaar dulmiga iyo jawrkay iyo cadaalad daradana dhulkay baabi'isaa way kharibtaa way burburisaa beled haddaa aragto marka dhismay cadaalad baa wuu ku socdaa ama cadaalad baa wax kaga dhaqmaya cadaaladdii wax kaga dhaqmaya badan beled haddii la dabargoyo oo dhulka laga tirtirana ama la burburiyana dulmiga ayaa sababta koowaad ah ilaahayna subxaanah wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuu ku tilmaamay sida cadaaladdu inay wax dhisayso uu ku tilmaamay ayuu biulmi takrub diyaar wuxuu leeyahy alla subxana wa tacaala aayadaddan qaar ka soo qaado wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya ظaalima ina akhdahu aliimu shadiid ya waxa uu ilaahay la halaagaya oo la qabanaya qaryo ama ummad wuxuu ilaahay xoog ugu qabtaa oo u baabi'iyaa dulmiga wuxuu leeyahay alle subxaana wa tacaala caza wajal fakaayin min qaryatin ahlaknaaha wahiya ظaalimat fahiya khaawiyaة calى curuushiha wa bi'ri mucaطalaة wa qasri mashid alle subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wakaayin min qaryatin amlaytu laha wahiya ظaalimat ثuma أkhadtuha waإilaya اlmasiir wuxuu la qabtay qaryooyinkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ou baabiyey waa dulmiga culimmada taariikhda qorta iyo bulshooyinku siday u dhaqmaan waxaa ka mid a ah caalimkii weynaa islaamka muslimka ahaa oo adduunkao dhami uu arday ugu yahay cilmigaas cilmiga ijtimaaca ama bulshada ama social society waa alimaam ibnu khaldun cabdiraxmaan ibn khalduun raxmat ullaahi calayh muqadimadiisa ayuu wuxuu ku yihi aulmu dulmigu mukaribun lilcumraan wax dhisanoo taagan dulmi baa baabi'iya wacaa'idat اlkharaabi fi اlcumraani cala اdawlati biاlfasaadi waاlintiqaad waxauna kaga imanayaa kharaabka oo dhulkii burburo daarihii adduunkii dhisnaa wixii bani aadan kusoo tacbay xoolo ya lagu soo dhibtooday mid gaara iyo mid guud kulli waxaa baabi'inaya dulmigaasaa baabi'inaya fasahaad fasahaad buuna keenaya oo dhulkiinu fasahaadiyo meelaha ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka waxyaalaha uu si gaar ah alla subxana wa uga hadlay maadaama dulmiga dee balaaran yahay cadaalad ka buxuna u banaaran yahay cadaaladda meelaha la rabo in la laazimo ya oo si gaara ah ilaahay u tilmaamay waxbaan ka tilmaamayna toddoba arrimoo ugu waaweynaan ka tilmaamay midda koowaad waxa weeye dadka dhexdooda marka la xukumayo wa إida xakamtum bayna الnaasi an taxkumuu biاlcadl hadda dhulalka muslimiinta maadaama qur'aankii uu noqday inay magac keliya muslimiintu hadda inta badan dowladahoodu inta badan iyo maamuladooda ay ka haystaan magac keliya ya dowladahaasuna dee kama imaanin ilaa bulsho iyaduna aan islaamkii si fiican fahamsanayn un bay ka yimaadeen halkaana waxaa lagu qorayaa waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl <laughs> wa wa boodhka unbay ku qoran tahay ya laakiin masaakiintii madluumiinta ahaa meel kastay ka qaylinayaan wadanka iridaha maxkamadaha iyo meelaha nimanka madaxda ay joogaan banaanadooda ayay daadsan yihiin marka aayadda haddaad ku qorto boorhka waxba tari mayso waxay ku tarayso malaha waxba kuma tarayso iliya camal baa la rabaa waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli cadaalad ku xukuma dadka dhexdooda waana dadka ilaahay subxaana wa tacaala sida uu yihi ma aha saan sheegay mar walba cadaalad kuma xirna ma laha jinsi nooc qabiil diin midna ma laha midna ma laha kan waa muslim dulmi uxukun ma jirto waa qaraabo uxukun cadaalad daro maya mataqaana cadaalad meesha labaad oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku tilmaamay waxaa weeye mutakhaasimiinta dadka mutakhaasimiinta khaasatan dadka muslimiinta dhexdooda hadday ka dhacdo isqabqabsi ya islaax uu ilaahay faray in la islaaxiyo ya oo la heshiisiiyo heshiiskaas ciddii diidana lagu khasbo oo laysugu tago la khasbo lagu sanduleeyo inay heshiiska ogolaato ciddii ka daama jirto muslimiinta kami hadday weye dee dadka muslimiinta ay diintooda ku dhaqmayaan iyaga iyo culimadooda iyo waxgaradkooda diidaan xataa dagaal hadday dagaalamaan dhulka waxaa weye wain daaifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahumaa muslimiinta inta kale waxay amran yihiin inay heshiisiyaan fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhraa mid baa la keri la-yahay oo gooni u baxaysa oo dagaal wada oo dhibaato ku wada ya faqaatilu latii tabqi dhammaantiin isugu taga sandulleeya oo ku khasba maaha in la rabo dhiigooda laakiin waxaa la rabaa inay cadaalad ogolaadaan iyo fain faaat haday soo noqdaan oo hoggaansamaan faaslixuu baynahumaa bilcadli lakin waa cadaalad walbaa waxbuu tabanayaa baa laga yaabaa dagaalka waxbuu u galay dhibaataa ku kaliftay waxbuu sheeganayaa waa in loo garsooraa marka cadaalad loo sameeyaa faaslixuu baynahumaa bilcadli wa aqsid ina allaha yuxib lmuqsidiin meelahaas oo kalena meelaha si gaara ilahay subxana wa tacala cadaalad dadka muslimiintana hadda hadda masalan soomaalida eh, ilaa soddon sano iyo ka badan isdilayaan weli meel inta ayaddaa lagu taxaakumay loo tegayna weli ma jirto haba yaraatee ma jirto weli laba qabiil baan la kala xukumin laba urur baan la kala xukumin laba dad baan la waa laysku un daba taagan yahay mid walbana kumanays qorto mid walba habeenkii waa seexdaa wuxuu isku akriyaa adiga unbaa dulman cid kaloo adduunka dulmani ma jiro ya <laughs> cid oran kartana isha intay farta ka geliso adiga laftiga waxbaa dulmisay soo istaag horta kama dib ya marka wixii xaq aada leedahana waa lagu siinaa kitaabka ku siina wixii adan la aad aada xadgudub adiga samaysana waa lagaa qaadi isha in laga bujiyaa la rabaa isha isha in laga bujiyo laakiin cid isha ka bujinaysaa ma jirto soo yaraatay culimo aan bujinayn odayaal baan bujinayn cid kale aan qaadihayn dadkii muslimiinta ah wada siman oo aan cid u kacaysa arrintaa aan lahayn <clears throat> maba yaraate mm, arrin lagu waxa weeye laga murugoodo mabna qabo islaamku in sidaa laysaga laalaado weligeed ma qabo islaamku ma qabo waa in xaaladii lakala gooyaa waa in la kala xataa dawladda iyo dad racyadeeda ka mid a ah hadday isqabtaan islaamka kala xukumaaya waa waxaan had iyo jeer u idhaahdaa culimmaduna doorkoodii khaasatan soomaalidu way ka gaabiyeen wax badanay ka gaabiyeen waan ku celinaa waan ku celinaa waan ku celinaa maxaa dhacay culimada islaamku caalam alislaami dayacaadda ugu badani xaggooday ka soo gashaa haddee dayacaada inaga keliya ma aha soomaalida carabta u fiirso wadamadooda muslimiinta ah dulmigu wuxuu la dhacaya culimadooda aamusan shaqadoodii gabtay hawshoodii gabay maxaa dhacay walaalayaal aayaddii haddaan akrinayna bal fiir laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati xujadii yahay ilaahay rusul buu soo diray xuju u soo dhiibay iyo aayado cadcad rusuli ma jirto maanta bacda khaatim nabiyiin waa dhammaadeen ya yaa jooga booskood booskood yaa jooga nebiyada warahatu اlambiyaa binasi اlkitaab kitaabka qur'aanka ah ayaa magacaabay culimada waxaa lagu odhanaya culimo yaa maga culima culimo magacaabo baan u baahana aniga cid magacawda maba u baahni ilaahaba imagacaabay madax iga dhigay maanaa cid u baahan inuu imagacawdo waa inaan shaqadaydi ku socdo keliya taasaa layga rabaa waa inaan kitaabka caddeeya waa inaan xaqa caddeeya waa inaan cadaaladda caddeeya waa inaan ummadda ka ka geliya oo u sheegaa siduu yihi abu hurayra radi allahu canhu waxaad diidaysaan aayadda inaan idiin sheego miya wallaahi korkiinan ku tuuraya xadiiska ama qaata ama ha qaadanina sankaan idinka gelinaya laakiin dhibaatada dhacday marar badanna waan sheegay waxa waaye culamaaء lislaam casrigan jooga in badan maaha kulligood dee waxa weeye bay gabeen markii ay garan waayeen baawarka ilaahay siiyey culamada soomaalina waa kasii xag jiraan masaakiin ilahay masaakiin ilaahay maxaan qaban karnaa sheekhow maxaan qaban karnaa maxaan yeeli karnaa bay kule maxaad la yeeli weyd yaa kaa baawar badan yaa kaa xoog badan yaa kaa xujo badan ma war loo dhiska kula qabiil ah oo oo juhalada ah oo ummadda bohosha ka tuuraya ayaa kaa baawar weyn oo reerka kaxaysanaya oo xukuma odhanaya halkaas idinku shubaaya oo jaahiliinta ah jaahiliin juhala cilmi diin iyo cilmi adduunyo midna aan hayn baa ummadeena inaga hogaamiya hadda maanta soomaalida wadaadkii sheekha ahaaee ummadoo dhani ay usoo gabranaysay jimcada halkaas fadhi ku leeyahay maxaan qaban karnaa wax miyaan u sheegi karnaa wax miyaan qaban karnaa haddaad wax qaban karin yaa wax qabanaya haddaadan adigu wax qaban karin yaa wax qabanaya culimooyi haddaad idinku cadaalad sugi karin yaa sugan culimada soomaaliyeed waxaan leeyahay soddon sano inay ummadaasu tiih ku jirto qayb weyn bay culimadu ku leedahay maryahi eedoo dhan bay wada leeyihiin laakiin qaybta ugu weyn bay leeyihin kelima cadaalada wey saaxiibaday haygu nacaan ama haygu waafaqaan ama haygu diidaan faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsituu dadka ugu horeeya ilaahay kula hadlayo iyaga waay in allaha yuxib lmuqsitiin wuxuu kaloo ilaahay ku amray meelaha ay ka mid tahay deynka deynku waa xuquuqda xoolaha dadka dadku waxbay kala qaadanayaan waana kala deensanayaan oo habeen iyo maalin culimadan hadda meesha fadhida laba iska laalaado unba u imanayo sheekhow lacagaa ninkaa udhiibi waxaan udhiibi guri baan ka iibsaday balabalabajaala lacag baan yar shirkad baan noo samaynaya kanaa noo yeelaya waxaasa lakala wax fiicanna lakala qoran maayo ilaahay subxaanahu watacaala ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu walyaktub baynakum kaatibun bilcadl katibun bilcadli cadaalad waa in lagu qoro oo mid walba waxa uu leeyahay loo qoro lakala digo hadda reer galbeedku iyaga inta badan ku dhaqma oo maxaa dhacay dee loo yarbaa wax walba la marsiinaya shardi weeye katibulcadligu isaga kaas wey katibulcadligu waa looyarkaas looyarkaas si nidaamsan oo qof walba berito aan laisku qabsanayn baa loo qoraya meelaha uu ilaahay amray subxaana wa tacaala waxaa ka mid a ah guurka iyo qoyska iyo khaasatan guurka labaad khaasatan guurka labaad markuu yimaado waa wax ilaahay baneeyey sharcigiisa laakiin tacadudkaas ama guurkaa labaad oo ilaahay qofka u baneeyey ragga u baneeyey oo ka dhigay mubaaxa waxaa laga yaabaa inuu muxaram isu bedelo shay xaaraanaba inuu isu bedelo bisababi cadam alcadaala cadaalad darada darteed baa laga yaaba ha oo maxaa dhacaya ilaahi subxaana watacaala waa kan leh fain khiftum anlaa tacdiluu nin walba naftiisa waa yaqaan ya nin walba naftiisa waa yaqaan ya haddaad ka cabsato ama ayba wax yar aad dareento inaadan cadaalad fadhiga oo nafaqadii iyo maaragtay eh, jiifkii iyo eh, arrimihii ku saabsanaa xuquuqdaas ya amase guurkiiba dhanba yacni guurka dhanba wuxuu ku taagnaa oo kelimadii ilaahay aadan ka cadaalad fali karin xabadaada ku ekow baa la yihi hal ma dhaafi kartid fawaaxidatu rag badan baa marka muslimiinta jira lagu khasbayo oo sharcigu farayo inaanay hal dhaafin maxaa dhacay tusaale in siina <laughs> sheekooyin badanaa ii yimaada oo bulshada waad ogtihiin hadda kitaab horo baan ka soo saaray silsilada sheekooyinka ah oo la yidhaha damac rag iyo dan reer m silsiladii labaadna hadday soo socotaa dabaacaday ku jirtaa waxaa ka mid ah sheeko la yidhaahdo kuma aqaan kaamana dhalin kuma aqaan kaamana dhalin wadaad baa intuu isqaaday yurubtan meelahan yiri gabar baa meelahan ka tagtay singalmaadana soomaaliya tagtay nin bay afka isu dhuubeen waa heshiyeen waa guur waa nikaaxsaday way soo noqotay uur bay markiiba qaaday yurub bay timi ilmihiiba dhashay islaantii kaleeta a masiirtay waxay ugu taagtay ya saliidday ugu istaagtay saliidday ugu istaagtay ma mataqaana ya gaariga sheel arihiiso mataqaani saliidda lagu istaagtay ya saliidday ugu istaagtay meelu galo iyo meel oo aawe ah raganimadii iyo orodkii iyo waxbaan guursanayaa iyo waxbaan sameynaya kaasoo kaleeto fawaaxidatun waaye fawaaxidatun fawaaxidatun arrinka guurka labaad ma aha keliya hoo himadii baan hayaa oo damac baa igu jira keliya ma aha waa inaad raganimadeeda leedahay cadaalad inaad samayn karto ninkii waxay ku asabtay gabadhii kale intay la hadasho inay tiraahdo markaasuu wallahi inaanan qabin reer ma jiro xaas ma jiro wallahi ma jirto waxba ka maalintii dambe telefonkii islaantii kale intay soo heshay bay la hadashay naaya aag yahay waxaas iyo waxaas ah oo waxaas iyo waxaas ah oo waxaas iyo waxaas ah oo waxaas iyo waxaas ah seebaad u dhihi kartaa ninkaygaa ku qaba seebaad u dhihi kartaa u nabi kartaa ninkayga seebaad u dhihi kartaa ilmuu kaa dhalay cunuga wacalka aad wadato see u dhihi kartaa ninkayga dhalay saasay leedahay taleefonki isaguna ag fadhiyaaya waxay tihi baraa'adaada waa inaad yani baraa'adaada waa inaad caddaysaa waa ag fadhiyaa markaasee u dhiibtay waa ka ninkaygiiye bal waa kaasaa ha yiraa markaasoo taleefonk walaaley tii ula hadla xaaskii ula hadlaya walaaley ilaahay maa ka baqdid maxaa maxaa ii nabaysaa maanaa ku arkay maanaa ku aqaan mana ilma kaa dhalay walaala anigu kuma arag kumana aqaan ilmana kaama dhalin haynaba haymaso marka ilaahay subxaana wa taala wuxuu leeyahay khiftum anlaa tacdiluu maxaa ta gabadhaan muslimada gurigeeda aad ka keentay oo reerkooda aad ka soo guursatay oo aad maaragtay eh, eh, bikranimadeedii masalan hadday inan ahayd aad qaadatay oo adiga waxaad aad marto ilmo aad ku rartay oo baalka hadhowna aad ridda ka baxayso cabsanayso dhinac kale ka tegi oo aadan xataa ku dhici karin reer saasoo kaleeto markaa meelahaas markaa saas darteed ilaah wuu xusay fiiri fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan laakiin ragga in badani aayadda inta hore ka hartaa afar baa ii banaan afar baa ii banaan afartu rag bay u banaan tahay uma banaana lab uma banaana lab labka uma banaan ya meeshan waxaa jira rag iyo dumar oo bimacnaa maxaa waaye rag iyo dumar ya waa rijaal iyo nisa ya maxay maxay kala yihiin carabiga waa rijaal iyo nisa الrijaalu qawaamuuna calى الnisaaءi a sheekh ayagii sheekh xasan ayuub raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu odhan jiray ilaahay ma odran addukuuru qawaamuuna cala alinaasi ma odran <laughs> ilaahay subxana labka ayaa dhadiga maxaa dhacay qaar badan oo lab ah baan rag ahayn raganimadu waxa waaye min almu'miniina rijaalun fiiha quwa fiiha amar baa ku jira raganimaa ku jirta go-aan adaygaa ku jira waxaasoo dhan baa ku jira meesha marka rijaalun lagu leeyahay marka ka soco adu ayaa warkaa ku dheeraan marka aayad labaad buu ilaahay subxana wa taala ku walan tastaiicuu an tacdiluu bayna الnisaءi walow xarastu mawduucan mawduuc fudud maaha waxa waaye maba cadaalad fari kartaan dhamaystiran laakiin falaa tamiilu kula lmayli ha ku talax tegin laakiin cadaalad boqol kiiba boqola maba samayn kartid oo jacaylka iyo maxaanku sheegaa waxyaalaha kale iyo gogosha iyo maba qaybin kartid waaa gacantaada maba ku jirto meelaha uu ilaahay amray waxaa ka mida qowlka hadalka la sheegay ama markhaati ha noqdo ama arima hadalka dad markaa ka hadlayso ama xukumayso ama wax ka sheegayso ilahay wuxuu le waidaa qultum facdiluu ya wإida qultum faacdiluu ada wa ka sheegaysid khalaas waa neceb tahay qoladaas waxaa doonto cayo un u dhaaminaysa xoogaa maaratay qolada jecesha waxaad rabto amaanad u dhaaminaysaa la laysa hada waxaa kale oo ka mid ah markhaatiga waashhiduu dhaway cadli minku wa aqiimu shahaadaةa lilah meelahaasaa ka mid a ah. eh, waxaa jira meelo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu tilmaamay arrimahaasu inay cadaaladda dhaawici karaan marka laga digtoonaado cudurro waxaa jira ama meelo waxaa jira xaalado waxaa jira markay jirto xaaladdaas cadaaladday dhaawacaysaa saas darteed buu ilaahay subxana wa tacala si gaara ah u tilmaamay waxaa ka mid a ah nacaybka nacaybka albaqda qolaad iska nacabta nin baa wuxuu igu yihi hadda de waa nin ilaahay subxana wa tacaala u toobad keenay oo wanaagsana reer hebel markaan maqlo magacooda magacooda isdhaawac kale jirka ay gariiri jire waa umadn waa umadoon xumad baa ay qaban jir reer hebel haddaan maqlo ma wallahi aladi la ilah qara saas ul macanaa nacaybka reerkaas ya ayaa wuxuu ka gaaray hadduuba magacooda maqlaba inuu qandhoodo qandha inay qabato oo reer hebel hadda waa isku dhex jiraan ya akhi ya adiga waxaa laga yaaba mid kamida ah ku dulmiyey ama qaar kamida ah dhibaato kuu geystay laakiin adiga kuwa adiga kuwa kula kula kula reer ahba iyaguna dhibaato kale meelo kale ugeysta oo saas oo kaleeta ah dadku iskuma ma sinna reer hebel waxaa ku jira akhyaar waxaa ku jira culimo waxaa ku jira eh, mutaqiin waxaa ku jira ya araadilna waa ku jirtaa qolo walbaba waa leedahay ya ya laa yaskr qowm min qowmi asa an yakunu khayra minhu walaa nisaa min nisain asa an yakuna khayra minhuna marka nacaybka nacaybka ilahi subxana wa taala wuxuu yihi walaa yajrimanakum shana'aanu qowmi calى anlaa tacdiluu muxuu halkan ilaahay carada iyo nacaybka ugu xusay cadaaladda ugu xiriiriyey sababtoo ah nacaybkaas ayaa wuxuu kugu bixinaya cadaalad darre inaad samayso oo gaalada masalan hadda gaalka waan necebnahay okay dad waxaa jira marnaba maba u cadaalad falaayaba maba ogolaba xataa waxaas u leeyahy gaalku ama wanaaggaasuu leeyahay maba ogolaba totally maba ogolaba maxaa dhacay nacaybka ma halkaa kula gaaray oo ilaahay walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an tacdilu buu leeyahay haddaadna hadlayso wa qultum facdiluna waa ku leeyahay marka qowlkii iyo nacaybki waad isku ciriirsaa maya haddaad tiraahdo dhulkooda xoogaa cadaalad meelaha qaarkood baaba ka jirtaa waba kuwada kula dagaalami magaal baa cadaalad leh magaal baa maalka leh magaal baa cadaalad samayn kara ilaahay baa xuna war hadda ilaahay inuu nacay iyo ilaahay caqiidadiisa inuu nacay kufriga necab yahay war kama jiro eh hadda waxaan ka hadlaynaa cadaalad baan ka hadlaynaa nooc cadaalad ahbaa jira haddaan ku idhaahdo miyaan kula adeerow miyaa maxuun kugu sameeyey ida qultum faadiluu ilaahay baa yidhi cadaalad sameeya hadda hadashaan maxaan samaynaa marka nacaybka hala iska jiro qola haddaad nacab tahay waa inaad ka digtoonaato cadaalad darra halkaas inaaday kaa soo gelin walaa yajrimanakum shana'aanu qowmi calaa an laa tacdiluu huwa aqrabu litaqwa uu leeyahy ilahi subxana wa taala waa khaasatan meelaha ama qabiilka aad nacabtahay ama dadka aada neceb tahay mararkaasoo kaleeto cadaaladda cadaalad daraa kuusoo dhuuman karta ee cadaalad darada iskeenaan waxaa kale oo ka mid ah hawada meelaha khatarta ah ilaahay subxaana wa tacaala uu la xiriiriyey waxaa ka mid a ah itibaacu lhawaa hawadu waa waxaad jeceshahay oo masalan hadda hawadaada way jeceshahay walaalkaa iyo aabbaha iyo in adeerkaa iyo way hawadaada waa jeceshahay ha laakiin hadday xaq darro ku socdaan ma jeclaane ma ma ma xaq daradaad siinay ma cadaalad darra u samaynay ya maya ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisط shuhadaءa lilahi walow calى anfusikum aw اlwaalidayni wاlaqrabiin in yakun ganiya aw faqiira faاllahu أwlى bihima falaa tttabicu اlhawى an tacdiluu falaa tttabicu اlhawى an tacdiluu hadda waxa dhan oo isku keen samaynaya dadku waxay umalayaan cadaaladda sidaan sheegnay meelaha xukunka geliya ma meelaha xukunka qoyskii bay geli ilmihii bay geli waxay geli adiga iyo walaalaha iyo dhaqankaagii adigu dadka dukaankaaga saad ula dhaqantay geli marka eh, dulmiga waxay umalayaan dad badani marka dulmiga iyo jawrka iyo cadaalad darada laga hadlay de cadaalad baan jirin caalam islaami dee cadaalad baan jirin xukun de cadaalad baan maxaakimka keliya cadaaladda ka hadlay adaaba dhaalimka ugu weyn eh daalimka ugu weyn adigaa ah maxaa yahay qabyaaladiiste haddaad tahay oo reer hebel qof cadila ku jira lagaama maqli karin adigaa daalimka ugu weyn adduunka oo wax qaribay mushkiladaba aday kaa socotaa adeer xaakimkan kama socoto aday kuu muuqata aday kaa socotaa dadka qaar baan u malaynaya saas waxay u malayaan markii cadaalad laga hadlaayo bas dawladda keliya arrinkeeda laga hadlayo maya gurigaaga waa dawlad gaala ilmahaaga saa ugu cadaalad farsho xaaskaaga saa ugu cadaalad fasho ya dadka kaleeto kula dhaqma saa ugu cadaalad fasho ganacsi haddaa leedahay dukaankaaga saa ugu cadaalad fasho muslimka saa ugu cadaalad samayso cadaaladdi meel walbay gelaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbabu ku amr fii kuli shayin ayuu cadaalada amr nebiga alayh الsalaatu wasalaamna wuxuu ka dhigay cadaaladda inay markaa adiga badbaado ku tahay diintaaday badbaadinaysaa aakhiradaadana way badbaadinaysaa adduunyadaadana way badbaadinaysaa oo wuxuu yidhi halaaثun munjiyaat halaaثun munjiyaat saddex waxbay badbaadiyaan badbaado caam ah waaye caama fi jamiic اlumuur xataa hamiga iyo way kaa badbaadinaysaa iyo murugada halaaثun munjiyaat saddex arrimood waxbay badbaadiyaan way ku badbaadinayaan gabar yahay haddii aad raacdo saddexdaa arrimood waad badbaadi naftaada badbaadi caafimaadkaaga badbaadi gurigaaga badbaadi ganacsigaaga badbaadi noloshaada badbaadi ثلاث منجيات كو العدل في الغضب والرضا العدل في الغضب والرضا inaad cadaalad fasho ama xanaaqsanow oo caraysnow oo <laughs> aada nacaysi ama aada nacaybto haddii ninka aad iskhilaaftaan oo aad ku kacsan tahay maba aha ninkaad jacaylka isku soo guursateen oo hanimuunka soo wada marteen oo ilmaha kala dhasheen oo intaasoo sano wada dhaqmayseen maba ahaba waaba mid kale muxuu yahay waa geed ah, mardadabaan waxba ma xuno xaq ma siiyo nafaqa ma siiyo halkan ma keeno waxaas ma keeno weligay wanaag kama arag weligay uh, wax fiican kama maqal cod hal fiican kama arag wa alcadlu fi lqadabi warida ya akhti markaad xanaaqsan tahay iyo markaa markaad markaadan caraysnaynba waxaa la rabaa ina cadaalad fasho wallahi waxaasi waxaasuu ku fiican yahay laakin waxaasuu nagu dhibay ninkana sidoo kale haddii gabadha masalan uu wax ku qoonsado salaat almaqribkii baa dhow hadduu gabadha wax ku qoonsado haween mid khayrle maaha waxa naaftiiba ii keentay waxaasay igu dhibtay kana war islaantii aad jacaylka kusoo guursatay oo aad maaragtay dhareerku kaaga daadanayey oo yaa xubii yaa jacaylkaygii gaba maaragtay ubaxay heblaayey aada lahayd soo maaha oo caruurta aad ka dhashay oo inta aad wada dhaqmayseen oo cuntadaada iyo firaashkaaga iyo gogashaada iyo alaabta aad samaynaysa miyaanay ahayn iyadii miyaa mise waa qof kale waa isla iyadii oo waxaasa daxga ku ilmaantay adig cadaalad samey akhi fi lqadab wala haddi waad xaraysan tahay dulmi ha ku hadlin marka alcadlu fi lqadabi wاridaa wاlqasdu fi اlfaqri wاlghinaa وkhشhية الlahi في الsir والcalaaniya saddexdaas wuxuu yihi waa badbaado nebiga aليه الsلat slaam cadaaladda alqasd fi الfaqri والghinaa markaad yani hodannimo ku hayso xooluhu yaalaan iyo marka kaleba dhexdhexaysi haw iyo khashyaة الlahi fi الsir والcalaaniya cabsida ilaahay ama ha lagula joogo oo aada muuqanayso ama yaadan muuqan marka labadaas meeloodna waa labada meelood oo cadaaladda ugu daran ugu daran oo ay soo gasho ama baqdaaga iyo markay timaado nacaybka ama hawada raacitaankeeda walaalayaal waxaan kusoo khatimayaa adduunka waxa hadda ay u haystaan sida ay culimadaba yidhaahdeen cadaaladdu meeshay ka jirto nolol baa ka jiraysa meeshii cadaaladda laga waayana nolol lagama helay kharaab bay noqonaysaa way baabaysaa fasahaad baana ka dhexaysa adduunkana labadaasunbuu uqaybsamayaa halkaas bay culimmada qaarkood waxay ka qaateen dowladda gaalada ah xataa haddii ay cadaalad samayso waktigii ilaahay ugu talagalay way jiraysaa maaha daa'im laakiin muddadii ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey ayay baaqi noqonaysaa dhulkana way jiraysaa mana jirayso dowlad muslimiin ah haddii ay dulmi samaynayso qisooyin baan ku lifaaqi lahaa laakiin waktigu eh, inooma saamaxayo oo cadaaladda iyo dowladihii say ku burbureen laakiin waxa weeye say culimmadu yidhaahdeen cadaaladdaas un bay la wareegeysaa caalamka maanta waxaa u taliya dadka wuxuun cadaaladihii agtooda iyo maamulkooda ay ka jiraan ayaa u taliya yayna ku riyoonin qolooyinka dulmiga ku dhex jira inay adduunka wax ka xukumi karaan ama wax ka maamuli karaan yay ku riyoon yay ku riyoon yay ku riyoon qaanuunka ilaahay kuma taal boqol jeeraan sheeg ma ku taalo carab ama batrool ha haysato waddamada muslimiintu dahab bay haystaan batrool bay haystaan dhul bay haystaan dad bay haystaan ya badihii bay fadhiyaan adduunka dhexdhexaadkiisii bay joogaan haddana adduunka ma xukumi karayaan لا yumkin أن يحكموا في العالم laa yumkin laa yumkin they cannot rule the world maxaa dhacay because of the injustice those who will rule the world because if there is some justice in their countries in their systems taas nidaamkaas waa in la ogaadaa maaha sheeka aniga reer hebel baan ahaan jiray ama muslim baan ahaan jiray abayaashay baan fiicnaan jiray adduunka la ii dhiibaa ma lagu dhiibaayo maxaa dhacay bani aadamkaaba kugu hogaayo waa kugu baaba'ayaan adduunku ma islaaxaya haddii lagu dhiibo adiga ya kontonka sano ninka uu ku dhashay maalin dhaweed yar yar soomaaliya baa wuxuu tegay meel xafiis niman eh, eh, maxaan ku sheega waxba waddankooda yaana tilmaamin kadib waddamada muslimiinta war heedha wiilkan yarka ah meesha uu igu dhashay buu yidhi halayiisi iyo warqadiisii iyo wixiisii waa kane cusbitaalkan ku dhashaye waraaqihiisii iyo wixiisii baana markaasaa la yidhi ka ka tag xaggee xaggee ku dhashay xaggee ka keen meesha waxaan waxaan mal waxba ma laha markaasuu yidhi war isaga iska daaye anaa ku dhashay waad waraqay <laughs> isaga iska daa anaa ku dhashay meeshan cusbitaalkan ku dhashay aad yar waxba maledaa na dhaaf intaasaa ku jirtaan ha ku riyoonina ama xoolahaysta ama haysanina ama diinta islaamka haysta ama haysan laa yumkin an taxdi waxaan ku khatimayaa qisooyinka kamagaani lakin hal qiso maqribkii baa taagan khilaafadii cusmaaniyiinta ee turkiya waxaa ka mid ahaa nin suldaan la yidhaahdo suldaan saliim alawal ninkaasu wuxuu ahaa nin very strong man strong suldaan buu ahaa strong suldaan power super power buu ahaa adduunka lalama hadli jiray juq haddii loo yidhaahdo dowlado dhan buu ridi jiray ilaa iyo bulgaria ilaa iyo yugoslaviya iyo bu eber ka dhigaya maba lala hadlo waxaa la yihi meeshan istanbul iyo meeshan turkiya iyo dawla cusmaniya dad waxaa ku hoos nool minorities ah ha oo maxay yihin arman weeye yuhuud weeye christaan weeye kawada way waxaas waa ku hoos nool oo ku jira haye waxaa la yidhi qaarkood mucaamaraday wadaan meelay maaragtay la xiriiraan dawladda dibadda mukhaabaraadkiisi wixiisa u keeneen go-aan buu soo saaray wuxuu yidhi dhammaantood ha lagu khasbo inay islaamaan haddii kale waddankaa ka baxaan bahmu soo saar dhammaantood minoritiskaas ama islaamka ha qaataan ama waddanka ha ka baxaan waxaa la yihi war hadde suldaankii amarkaas soo saaraya la hadli karaaya sheikhulislaam cidaan ahayn lama hadli kartaan waataan idin lahaa mawqifka culimadu baawar bay leeyihin lakin ismay oga maxay yihiin annaga kuwaana hortaagani ma baawar bay leeyihin maxay yihin suldaan saliim alawal bay culimadu ka hortegaya waxaa la yidhi sheikhulislaam keliyaa la hadli karaa cid kale oo la hadli karta ninkaas ma jirto sheekh imaamadiisi uu soo qaatay duubkiisi ka yimi sheekhuislaamki muftigii wadan u yimi qasrigii buu yimi uu idin dalbaday inuu soo galo waa loo idmay suldaankiibu u yimi wuxuu yidhi ayuha suldaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykum asalaam ayuha sheekh haye waxaan maqlay buu yihi soo gaartay amarkaa inaad soo saartay ee ma jirtaa markaasuu yihi ha waa jirtaa markaasuu yihi ayuha suldaan arinkaasu kuma banaana maxaa dhacay ilaahay wuxuu leeyahy laa ikraha fi diin qof diin lagu khasbi karaa ma jiro ya adiguna waxaad leedahay dhammaantood waa inay khasab soo islaama ilaahay sharcigu ma ogola sax maaha markaasuu yihi waryaa dhegeyso sheekhow inaad siyaasadda soo fargeliso wax badan baan kaa waaniyey waadna diidantaha ina soo fargeli hadda aniga waxay isoo qoraan <laughs> komentiyada laga yaabaa inay kusoo qoraan sheekhow siyaasadda iska daa waad fiicantahay iska muxaadaray muxaadarooyinkaada war ya war waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad haddaanaan ka hadlayn annagu yaa ka hadlay wuxuu yidhi marka sheekow ha soo faragelin arrimahayga buu yidhi wax badanaad siyaasadda soo faragelisay ya ee eh, ha soo faragelin baawarka sheekhaan idin tusaa dhegeysta wuxuu yidhi marka ayuha suldaan hadalkuu macani ayuha suldaan dhegeyso aakhiradaada ayaan u baqayaa inaan ilaaliyo anaa mas-uul ka ah sharciga islaamka inaan aakhiradaadi baad baabi'inaysaa adduunkana waad baabi'inaysaa inaan kaa qabtana waa waa wadiifada shaqada aan meeshan u joogo weye ya shaqada aan meeshan u joogo weeye inaan kuu caddeeyo ya marka almuhim hadalkii isku adkeeyeen suldaankiina uu yidhi arrimahaygaa soo faragelin iyo wuxuu yidhi dhegeyso suldaanow anigu hadda waa ku naseexayey laakiin hadda naseexadii haddaad diiday waxaad igu khasbaysaa fatwo inaan soo saaro bikhalcika in lagu casilo halkaa markay marayso ninki ugu cabsaday wuu baqay maayo hadduu fatw fatwada lisaan culamadu waxay ku leey maxaan qaadan karnaa war lisaankaaga wuxuu yahay atomic bomb wey carabkaaga atomic atomic nuclear wey nuclear bana carabka carabkan ilaahay ku siiyey iyo xujada qur'aanka ilahay ku siiyey ayaa nuclear ah aan loo istaagan bawarka looma baahnayd markaasu wuxuu yidhi dhegayso haddaadan amarkan hilqayn waxaad igu khasbaysaa inaan soo saaro fatwo aan idhaahdo suldaanku sharciga islaamka uuga gudbay saas darteed waa in la casinaa uu ka noqday amarkii uuna ilqeeyey ilaahay subxana wa tacala towfiiqda hana waafaji sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi ajmaciin Thank you.